alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku jiray qaybta amarkaynu ku jiray waxaynu joognay baabka ku saabsan alxukmu aladii taqtadiihi siiqat lamri cinda aliطlaaq xukumka ay keensanayso siiqada amar marka la iطlaaqo u qariino ka madhan tahay xukunkay keensanaysaynu ku jirnay ma wujuub bay keensanaysaa mise xukun kaley keensanaysa ma mujmalay tahay mise xukun baa markaa haalib u ah oo lagu xambaaray mashaayikhda kitaabka qoray waxay tilmaameen inay wujuub keensanayso markay qaraa'in ka maran tahay jumhuurkuna ay saa qabaan adilana waa u deliishadeen إذ لا khalaasa للمأمور min الوعيد ولا نجاة lahu min alcadaabi walaa min عار alcisyaani ila bilimtihaali yacni wax bixitaan ah oo ciddii la amray ay waciidka ka baxaysaa ma jirto laa khalaasa lilma'muuri wax ka bixitaani uma sugnaanin kii la amray min alwaciidi bixitaan uu waciidka ka baxayo iyo goodiga walaa najaata lahu min alcadaabi wax badbaadi inuhuma sugnaanin oo uu cadaabka kaga badbaadayo walaa min caari lcisyaani ceebta cisyaanku leeyahayna badbaado uu kaga badbaadaya uma sugnaan ilaa bilimtihaali fulin uu fuliyo amarkii inuu la yimaado mooye wax kale kagama badbaada wydul lidalika ayضا waxaa kaloo sidaa ku tusinaya inuu amarku waajibnimo faa'iideeyo ana aصaxaabata radia allahu canhum صaxaabadu ilaahay raalliha ka noqdee raalli ilaahay waa ka noqday laakiin raalli ahaanshihi haddana waa loogu sii ducaynayaa inuu ilaahay raalli ka noqdo oo loo sii siyaadiyo raalli ahaanshaha kaanuu yastadiluuna waxay ahaadeen waxay ahaayeen qaar deliishada bilamri amarka deliishada cala alwujuubi waajibnimo u deliishada walam yaqac ma dhicin baynahum saxaabada dhexdooda khilaafun fii dalika wax khilaafi arrinkaa kuma dhicin fa kaana ijmaacan wuxuu noqday arrinkaasi ijmaac buu noqday saxaabadu ay isku waafaqsan yihiin oo ku ijmaacsan yihiin wa kadalika iطbaaqu ahli luga saasoo kaluu ahaaday iswaafaqa ahlu luguhu isku waafaqeen calaa dami اlcabdi addoonka in la dhaleecaynayo alladii addoonkaasoo lam yamtasil aan markaa fulin amra sayidihi sayidkiisa amarkiisii aan fulinoo imtisaalin biddahaasi hadduu fulin waayo sayidkiisii wuxuu amray in la dhaleecaynayo ahlu waa isku waafaqeen wa wasfihii iyo sifaynta lagu sifaynayo isku waafaqeen dembigay ku cadfan tahay bilcisyaani caasi caasiyid lagu sifaynayo uu sayidkiisii caasiyey walaa yudamu lama dhaleecaynayo wayuusafu lagumana sifaynayo bilcisyaani cisyaan ilaa man kaana mooyaane mid ahaaday taarikan mid ka tegey liwaajibin calayhi waajib korkiisa saaran mid ka tegey mooyaane mid kale yani cisyaan laguma sifeeyo lamana dhaleeceeyo wakadalika kii macsi la yimina waa saas taa lafteedana waxaa la odhan karaa macsida inuu ka tagaa waajib ahaydoo cibaaradu waa ilaaqeeda masalada ku saabsan amarku cinda aliطlaaq muxuu faa'iideeyaa waa mas'alo ahlucilmigu aada uga warramaan amarku markuu qaraa-in ka madran yahay markay mashaayikhdu leeyihiin waxay uga jeedaan hadday amaaraad la socdaan amarkii siiqadii amar qaraa'intaas ama amaaraadkaas oo ama waajibnimo ku tusinaya ama sunnanimo ku tusinaya ama ibaaxo ku tusinaya ama macno kale ku tusinaya macnahaasaa lagu xambaaraya markaa ishkaal kuma jiro laakiin qariino wujuub faa'iidaynaysa oo wujuub ku tusinaysa iyo qariino ka leexinaysa labada mid walba markuu ka madhan yahay labada amaaradood mid walba ka madhan yahay muxuu faa'iideeya u asal ah taasaa khilaafku ka jooga aqwaal badan bay soo arooriyeen waxay gaadhsiiyeen qaarkood ilaa laba iyo toban qowl bay gaadhsiiyeen qaar waxay yidhaahdeen wujuub bay faa'iidaysaa markay qaraa'in ka madran tahay qaar waxay yidhahdeen waxay ku tusisaa nadbi sunnanimo qaar waxay yidhaahdeen mujmal waxay ku tahay oo ay dhex taallaa oo aan kala rajaxnayn waajibnimo iyo sunnanimo qaarkood waxay dhaheen ibaaxadana ku soo daro saddexday mujmal ku tahay yacni aqwaal badan bay soo arooriyeen qaar baa yidhi markaysagaa nadbi baaba u asala wujuub haddii laga jeedo waa in qariino la helaa haddii qariino la waayo nadbinimaa laba iskaga xambaarayaaba aqwaal badan bay soo arooriyeen ha yeeshee qowlka saxiixay wuxuu yahay ana alamra cinda aliطlaaqi yaqtadi اlwujuub amarku itlaaq agtiis markuu qariino ka madhan yahay waajibnimuu faa'iideeyaa saasaa u asala wujuubkii marka qariino ka leexisa la waayo waajibnimaa layskaga xambaari oo halkaa u taalla sidaana jamaahiiru ahlilcilmi baa ku tegey salafan wa khalafan bal yani salafkii saxaabadii oo kale lagama hayo wax khilaafa oo cid tidhi amarka sunnaninbuu faa'iideeyaa ama mujmal buu ku yahay wujuub iyo nadbi lagama hayo waxay ka deliishan jireen saxaabadu waajibnimay ka deliishan jireen waxaanay dhaleecayn jireen ka amarka qaadan waaya amar marka uu soo arooro cidda qaadan weyda way ku dhaleecayn jireen imtisaal baynay hor ka samayn jireen waajibnimo inay ka qabaan ayay markaa ku tusinaysaa culammada qaarkoodna ijmaac bay ku soo naqliyeen saxaabadu sidaa isku waafaqsanaayeen ijmaac saxaaba hadduu soo aroorayna khilaafka dabadood soo dariyey muctabar ma aha ya waayo khilaafka xaadiska ahee soo dariyey bacd alijmaac yacnii ijmaacii ma rafcinaayo in la khilaafaban bannaanayn markaa ijmaaca adilo badan bay u deliishadeen ijmaaca saxaabada marka laga yimaado waxay kaloo u deliishadeen adilo sharciye ah ba amarku inuu waajibnimo faa'iideeyo ama ku tusiyo ay ka deliishadeen adiladaa waxaa ka mida qowluhu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka baqaan kuwa khilaafaya oo ka baxaya amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam inay fitna haleesho ha ka baqaan ama cadaab uu xanuujiya inuu haleelo ha ka baqaan aqwaasha mas'alada ku sugan waxaa ka mida qowl odhanaayo amarka ma amarkii ilaahay ahaa mise amarka rasuulka ahaa sala allahu alayh wasalam amarka ilaahay waajibnimuu faa'iideeya oo u asala amarka rasuulkana sunnanime sheikh maalikiyoo abhari la yidhaahdaa qowlkaa laga soo naqliyey inuu sidaa u kala farqiyey oo abhari uu yidhi amrullaahina yani markaa wuxuu faa'ideeyaa waajibnimo amru rasuulina wuxuu faa'ideeyaa sunnanimo qowlkaasina waa halad oo sax ma ah mufasiriinta badankoodu waxay ku fasireen can amrihi can amri rasuuli bay ku fasireen haddana waciid iyo goodi baa laga tartiibi ha ka baqaan kuwa amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam khilaafaya inay fitna haleesho fitnada imaam axmed wuxuu yidhi waa shirki culamo kale waxay yidhaahdeen waan filaya ibnu kasiir fitnadu waxay noqon kartaa gaalnimo waxay noqon kartaa bidco waxay noqon kartaa macsiyo aw yusiibahum cadaabun aliim cadaabkaasi wuxuu noqon karaa fi dunya ama fi lqabri ama fi laakhira ayuu mid walba u dhici karaa fi dunya markuu yahay wuxuu noqon karaa yani in xabsi lagu sallido oo la xidho ya ama la dilo ama cuquubo kale lagu sameeyo macaanida noocaasay mufasiriintu markaa tilmaameen marka amarku inuu waajibnimo faa'iidaynayaa laga qaadanayaa waayo cidda khilaaftay amarkii waxa loogu goodiye oo loogu hanjabay yacni fitna inay haleesho ama inuu cadaab haleelo shayga tegitaankiisa laga sababeeyey cuquubo laga sababeeyey iyo waciid waxa uu ku tusinayaa inuu waajib yahay in lala yimaadaa ya saasuu markaa markaa ku tusinaya sidaasuu ku tusinaya waxay kaloo ka deliishadeen aayaddu allah uu yidhi wma kana limu'mini walaa mu'minaة ida qada allah warasuuluhu amra an yakuna lahm اlkhiyaraة min amrihim ruux iimaan leh uma suuragal aho uma bannaana haddii ilaahay iyo rasuulkiisu amar ay xukumaan arrin ay xukumaan kala doorasho inay u sugnaataa mid u bannaan ma aha waynagii soo sheegnay siiqadaasna yacnii isticmaal ahaan sida loo isticmaalay oo inay tahay shay ama mustaxiil ah oo aan dhici karin amaba markaa muxaram ah sharcan oo aan bannaanayn in maa kaana loo isticmaalo maa kaana lagu isticmaalo nusuusta waxay kaloo ka deliishadeen afa casayta amri oo amarka haddii la khilaafo inay cisyaan tahay ayaa aayadda laga qaata waxay kaloo ka deliishadeen xadiiska uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaah ummaddayda inaan dhibo haddaanan nacaynin waxaan amri lahaa cadayga ay cadaydaan ama ay rumaydaan kolba sidaad u taqaan ee salaad kasta agteeda ama horteeda ay cadaydaan baan amri lahaa marka waxaa laga qaatay hadduu amri lahaa nebigu sal allahu alayh wasalam inay waajib noqon lahayd waayo waajibkaa tegista laga tago lagu dhibaatoonaya oo yani markaa yani imaatinka lala imanaayo yani nawcan maa culays ka imanaya waayo haddii laga tago dembaa ka imanaya ee shaygu hadduu sunno yahay dee mashaqa kuma sugna hadduu ruuxu markaa la iman karo yacni waa la imanaya hadduu ka wahsadana tegista uu ka tago markaa dembi uga iman maayo sunnanimadiina waaba baaqi oo iminkaba salaadda marka la gelaayo in la cadaydaa sunna weeye oo sunnihii meesha kama bixin laakiin ka mashaqadu ka imanaysaa waa maxay waa wujuubka weeye inuu waajib noqdo marka hadduu nebigu amri lahaa inuu waajib noqon lahaa ayaa xadiisku ku tusinaya hadalkii abhari laftiisana xadiisku waa radinaya ee tilmaamaya amrurasuuli waa linadbi taana waa radinaya adilo badan ayay culammadu deliishadeen oo sharciye ah oo bacdiga aynu sheegnay ay ka mid yihiin waxay kaloo deliishadeen luqada lafteeda ayaa ku tusinaysay yidhaahdeen amarku inuu wujuub ku tusiyo oo sidaasay asal u tahay oo xaggee luqada lagaga qaadanayaa ninkii sayidka ahaayee biddaha ama addoonka lahaa hadduu markaa addoonkiisii amro hadduu addoonkiisii amro amar oo u yidhahdo ifcal kada oo uu samayn waayo iska fadhiisto war maxaad u samayn weyday waxaan kuu diray yaan ku idhi samee ou idhaah waa sunnoo dee haddaan doonana waa la imanayaa haddaan doonana waa iska daynaya hadduu canaanto ama uu edbiyo waa loogu garaabayaa sayidka waxaynay dadku ku tirinayaan inuu isagu eedda la yimi waayo amarkii buu qaadan waayey amarkii ayuu qaadan waayey taasi waxay ku tusinaysaa ahlulugaha ama ahlulisaanka agtooda inuu amarku waajibnimo faa'iideeyuu ku tusinaysa haddii sayidkaba amarkiisii waajibnimo asal u tahay qariino ka leexisaa markaynay la socon amrullaahi wa amru rasuulihi awlaa amarka ilaahay amarka rasuulka u awlaysan يعني waajibnimo u awlaysan walilaahi almasalu laclaa marka luqadii iyo sharcigii mid waliba waa ku tusinayaa amarku inuu waajibnimo faa'iideeyo markaa qowlkaasaa saxiix ah alamru bishayi amrun bihi wa bima laa yatimu ilaa bih amarka shay la amraa amrun bihi waa amar isaga la amray wa bima laa yatimu bihi wa amrun bima laa yatimu bihi waxaanu ku dhammaystirmayn in isaga lala yimaado mooye aanu isagu dhammaystirmaynna waa amar la amray idaa kaana markuu ahaado alwaajib almuطlaqu waajibkii mutlaqa ahaa ee qayd ka madhnaa ama wujuubkiisu wax kale ku xidhnaaye ama waajibkii istiqraara yatawaqafu miduu ku xidhan yahay wujuuduhu jiritaankiisu calaa shayin shay buu ku xidhan yahay fa ina alamra amarku yashmuluhu waa cammimaya waa shamlinaya yashmaluhu iyo yashmuluhu baa labaduba bannaanoo baabunasara iyo baabufariixay labadaba leedahay shamila yashmalu iyo shamala yashmulu labaduba waa fasiix fa ina ay-idna aydan noqoshaynu ku noqonnay ama xaalaynu nahay aayidiina qaar ku noqda aynu nahay ayuu shamlinaya daruurata tawaqufi xusuulilwaajibi waajib inuu xasilo xidhnaanshaha ay ku xidhan tahay inaan laga fursanayno laga maarmaanna ay tahay daraaddeed ayuu u shamlinaya calayhi shayga ay ku xidhan tahay xusuulka waajibkaa ku xidhan calayhi shayga ku xidhan kaahaarati waa sida tahaarada la tahaaro qaatoo kale weey fa ina alamra maxaa yeelay amarka bisalaati salaada la amraya yashmuluhaa tahaaradiina waa camimaya waa shamlinaya wa haadaa macnaa qawlihim kaasi waxay la macno tahay wa haadaa kaasi macnaa qawlihim hadalkooday yidhaahdeen culammadu macnihiisa weeye alamru bishay amrun bihi amarka shay la amray waa amar isaga la amray wa bima laa yatimu ilaa bih wa amrun bima laa yatimu ilaa bih waana amar la amray kaanu dhammaystirmayn in isaga lala yimaado mooye shaygaasi aanu dhammaystirmayn in kaa kale lala yimaado mooyaane amar kaana la amray wey laa yatimuda hadda waxaa looga jeedaa aan la helaynin oo yani markaa kamaalkii markaa ugama jeedaan culammadu wa bima laa yatimu ila bihi ay wa bima laa yuujadu ila bihi ama laa yaxsulu ila bihi walaysa macnaa dalika taa macnaheedu ma aha anna wujuubahu waajibnimadiisu jaaa dimnan waxay timi yani xaalay ku guda jirto yani markaa daliilka ama amarkaas biduuni daliilin mustaqilin yani xaalay ka maran tahay daliil markaa madax bannaan ay ka maran tahay ee kaasun uu ku guda jiro keliyuu u yimi macnaheedu ma aha bal lahu adilatun ukhraa waxaa u sugnaatay daliilo kale deliillo kale ayaa u sugnaaday ayra ana amra alkhaasa mooyaane amarka gaarka ah bidaalika kaas ku gaarkiihi bidaalika alwaajibi waajibkaa ku gaarka ahi yaqtadii wuxuu keensanayaa oo dalbaya wujuuba maa tawaqafa alwaajibu calayh wujuuba ma kii inuu waajib yahay tawaqafa alwaajibu yani waajibku uu ku xidhan yahay calayhi isaga uu ku xidhan yahay ay calaa xusuulih haada kaasi arrinkaasi ama xukunkaasi waajib lmutlaqi waajibkii sii daysnaa ee mutlaqa ahaa ayuu ku sugan yahay fa inna wujuuba asalaati maxaa yeelay salaadda waajibnimadeedu maalan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaaye hayru mashruuطin biqaydin waa midaan qayd lagu xidhin oo waajibnimadeedu inay sugnaataa wax kale kuma xidhna ee wujuubkeedu waa istiqraaro waa sugan yahay fayakuunu yakuunu alamru biha wuxuu noqonayaa amarka salaadda la amray muqtadiyan ilamra mid keensanaayo dalbaaya amarka la amraayo bima laa yatimu ilaa bihi yacnii kaanuu dhammaystirmaynoo suuro gelaynin ilaa bihi in isaga lala yimaado mooyaane aanu si kale ku dhammaystirmayn wa huwa ahaara yani waxa aanay suuro gelayn in eh, salaaddii lala yimaadaa in isaga lala yimaado mooyaane waxay noqonaysaa tahaaraday noqonaysa ama fi lwaajibi almuqayadi waajibka muqayadka ah ee wujuubkiisu wax kale ku xidhan yahay miya falaysa kadalika saasoo kale ma aha ka zakaati waa sida zakado kale faina wujubaha maxaa yeelay sekada waajibnimadeedu muqayadun waa mid lagu qayday bimulki nisaab nisaab in la mulkiyo ayaa lagu qayday milki iyo mulki iyo malki mid walba waa la yidhahdaa waa muhallasulmiim oo mid walba waa la akhriy qaaluu maa akhlafnaa mawcidaka bimalkina saddexda qiraa'aba way ku sugantahay in miimka la kordhigo ama la gudo ama la hoos dhigo bimalkina bimilkina bimulkina falayse alamru biha amarka yada la amrayaa ma aha amran bitaxsiili nisaabi zako amarka la amray waaatu zakaah maaha amar la amray nisaab in la xasiliyo oo xoolo sakagoysa lala yimaado la xasiliyo oo la keeno liyatima si uu dhammaystirmo wujuubu ikhraajiha bixinta la bixinayo zakadu waajibnimadeedu si ay u dhammaystiranto marka amarka zako in la bixiyo la amrayaa ma noqonayo amar la amraayo xoolo saka gooyisa in la helo yani oo la xasiliyo oo lala yimaado oo la yidhaahdo waaatu zakaa soo waajib maaha zakada in la bixiya ka kax meesha oo xoolose ka goysa waa inaad la timaaddaa si aad waajibka u gudato sidaa lo odhan maayo liyatima si u dhammaystirmo wujuubu ikhraajiha bixinta la bixinayaa waajibnimadeedu si ay u dhammaystiranto oo ay ku dhammaystiranto bimtilaakihi mulkiga uu mulkinayo xoolose ka goysa lianna daalika maxaa yeelay madkuurkaa la soo sheegay oo xoole sekagoysa in la xasiliyo taxsiilu nisaab lala yimaadaa itmaamun lilwujuubi laa lilwaajibi waa dhammaystir wujuubkaa la dhammaystiraya ee waajibkii dhammaystir la dhammaystirayo ma aha ya imaatinkii waajibka lala imanayaa la dhammaystiraya ma aha ee si ay seka u waajibtaa la dhammaystiraya haddaan taas marka aan lala imanna oo nisaab xoole sekagoysa aan la helin oo la mulkiyinna dee waajibnimadii la heli maayo marka waajibnimadii baa la kaamil yeelaya la dhammaystirayaaye waajib istiqraaray fulintiisii in la dhammaystirayo mas'aladu markaa noqon mayso waa mas'alo kale walidaa yaquuluuna sidaas daraaddeed bay culammadu waxay yidhaahdaan maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi shayga aanu dhammaystirmaynoo suuro gelaynin waajibku fulinta la fulinaya in isaga lala yimaado mooye si kale waajibka in loo fuliyaa aynay dhici karin fa huwa waajibun isaga in lala yimaadaana waxay noqonaysaa mid waajib ah wamaa laa yatimu alwujuubu waajibnimada shaygu waajibaysaa waxaanay dhammaystirmaynin ilaa bihi in isaga lala yimaado mooye haddii kale waajibnimadii u waajibayaan dhammaystirmayn maaha taxsiilkii la xasilanayo waajibka la fulinayey ee wujuubku inuu markaa sugnaado ayaabaan markaa la helaynin in isaga lala yimaado mooye haddii kale waajib ma aha wamaa laa yatimu alwujuubu ila bihi falaysa biwaajibinkaasi waajib ma aha wsalaatu salaadda qad istaqara wujuubuhaa waa sugnaaday waajibnimadeedu oo waxay noqonaysaa waajibkii mulaqa ahaabay noqonaysaa dadkii ahlu takliifka ahaa ee mawaanicda ka madhna waajibnimada salaaddu waajibka ku tahay way ku istiqraartay marka waajibka inay fuliyaan waxay ku xidhan tahay oo tahaaro ah ama satrulcawro ah ama kayrkeedii waxay noqonaysaa mid waajibay ku noqonaysa maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun ama zakaatu zakada miya falaa tajibu ma waajibayso sakadu xataa yaxsula nisaabu xoole sekagoyiisii ilaa ay xasilaan oo ruuxu mulkiyo yani oo helo mulki taam waatay ka cabiraan ahlucilmiga qaarkood almuhim mas'alada baabkan ay mashaayikhdu kaga hadlayaan waxay ku saabsan tahay amarka shay la amray oo la yidhi waxaa la kaalay oo fuli ama waxaa samee wixii fulintiisu ay ku xidhmaysaana waxay noqonaysaa miduu amar cammimaayo oo isagana waa la amray wixii imtisaalka amarka la fulinaya ku xidhmayana wuxuu noqonayaa in isagana la amray tacbiirka ay mashaayikhdu ka cabireen oo yidhaahdeen alamru bishay amrun bihi wa bima laa yatimu bihi waa tacbiir fiican waxay cammimayaa tacbiirkaasi amru ijaabki iyo amru istixbaabkiibuu labadaba cammimaya oo amru istixbaabki wuxuu noqonayaa dib bay inooga keeni doonaane in sha allahu siiqadii amar markay soo aroorto oo wax markaa waajibnimadii ka sarfinaya oo sunnanimo u leexinaya ay weheliso marka haddii waajibnimadii shay uu waajibay wax kale in lala yimaado ay ku xidhnaato shaygaa kale in lala yimaadana amarkii waa camimaya isaguna waajib buu noqonaya wakadalika waxaa la mida haddii shay sunnanimo loo amro oo amarkii sunnanimo loo amray uu ku xidhnaado fulinta la fulinayaa shay kale oo ka baxsan shaygaa kale ee ka baxsanna sunnadii waa shamlinays calaa sabiili mihaal maalinta jumcada in udgoon laysa soo mariyo xadiis baa ku soo arooray haddii lagu socdo siday jamaahiirtu mareen oo in la yidhaahdo udgoon in laysa soo mariya waa sunne oo waajib ma aha sidaa jamaahiirtu ay ku tageen la maro ruuxuna udgoon aanu haysanin cid tabaruc ugu marisa oo uu iska helay biduuni su'aalna aanu helin si kale aanu ku heli karin udgoonkii inuu soo iibsado mooyaane lacagtu ku iibsanayena u haysto waxay noqonaysaa udgoonka ama tiibka inuu soo iibsadaa yaduna sunnay noqonaysaa oo miduu ajar ka helayay noqonaysaa hadduu niyadaa u iibsado alamru bishayi amrun bihi wa bima laa yatimu ila bihi way soo gudageli xagga waajibnimada oo mashaa'ikhdu aad ugu dheeraadeen haddaynu u soo leexanno waajibkii waxay u qaybiyeen laba qaybood waajib mulaqa iyo waajib muqayada ama bicibaara ukhraa waxa kaloo la odhan karaa waajib addoonka ku istiqraaray oo ku sugnaaday oo fulinuna ay saaran isaga iyo waajib aan ku istiqraarin oo aan ku sugnaan ee wujuubka uu ku waajibaya wax kale ku xidhan yahay oo waa kay muqayadka ka cabbireen waajibkii mulaqa ahaa ama waajibkii ruuxa ku istiqraaray ee waajibnimadiisu ay saarayd bas isaga laga rabay inuu fuliyo amarka waajibkaa la amray wixii fulintiisu ku xidhantaa iyaduna waxay noqonaysaa mid waajiba maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun waatay saa ka cabiran qaacidada culammadu waajibkii ruuxa aan ku istiqraarin oo dimmadiisa aan ku sugnayn laakiin inuu ku waajiba ay ku xidhan tahay wax kalay ku xidhnaatay waxaa haddaan la helin kuba waajibi maayo wixiina xaasil ma aha inuu isagu xasiliyo oo la yimaadaa ma saarna ma laa yatimu alwujuubu ila bihi falaysa biwaajibin waatay mashaayikhdu ka cabireen waayo tan dambe ma aha itmaamun lilwaajibi fulintii waajibka la fulinayey dhammaystir la dhammaystirayee wa itmaamun lilwujuub waajibistii shaygu waajibayaa la dhammaystirayaa bay noqonaysaa waajibista inuu dhammaystiro oo sababtuu ku waajibayay isagu xasiliyaa miday waajib ku tahay ma aha waxay u kala tusaaleeyeen waa salaaddii iyo zakada salaadda waajibnimadeedii waa istiqraarto waa sugnaatay yay ku istiqraartay waxay ku istiqraartay cid kastoo ahlu takliifa mawaanicna ka maran ahlu takliifka waxaynu u jeednaa waa cid kastoo caaqiloo baaliq ah caqli buu leeyahay waana qaangaadh islaamnimadu iyadu sida saxiixa waa shardu mawaanicna ka madhan markaynu leenahay waxaynu u jeednaa qof dumar oo kale hadduu markaa ruuxu yahay waa in labadii dhiig ay ka madhan tahay marka wujuubkaa salaaddu waa istiqraaray oo addoonkii waa ku istiqraaro waa ku sugnaaday fulin baa saaran lama odhanayo waxaa iyo waxaa markaad la timaaday kugu waajibaysaa ee asaalatan bay waajib kugu tahay waa waajibka mulaqa ama waajibka mustaqirka ah waajibka mulaqa ahi wuxuu ku xidhmaa waxay noqonaysaa iyaduna waajib amarkii salaada lagu amray aqiimu salaa baa camimaya waxay mashaayikhdu u tusaaleeyeen ahaarada tahaaradii adillo kale waa leedahay iyadoo adillo kale leh ayaa haddana amarkii salaadda lagu amray waa cammimaya oo waa shamlinaya oo hadday deliil kale leedahay maxaa looga deliishanayaa tan waa min baabi tacaadud aladilla ya shaygu isagoo deliil leh dee adillo kale inuu yeesho ama markaysagaa dalaalatu iltizaam lagu deliishadana dhibi kuma sugna marka lagu leeyahay alamru bishay amrun bihi wa bima laa yatimu bihi in waxaa kale lagu amrayo ee fulintu ku xidhnaatay waajibka aad fulinaysaana waxay noqonaysaa min qabiili dalaalati liltizaam dalaalatu iltizaam la yidhaahdo nooceeday noqonaysa oo fulinta shayga la fulinayaa waxay laasimsanaysaa ilaaba ilaa waxaa in la helo haddaan la helin fulintii baan dhici karin marka waxay noqonaysaa mid taa laasimsanaysay noqonaysa culammadu waxay ka cabireen dimni bimacnaa tadammunoo kale inay tahay ka cabireen laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa min qabiili iltizaam noocaas weeye bay yidhahdeen marka inuu tahaaro qaato oo uu dabeedna tukado ayay noqonaysa waayo salaaddii baan asaxaynin biduuni ahaara sida axaadiistu ay sheegaysa caddaynaysa aayaddana lagu tilmaamo oo lagu ishaaray waayo dee shardi ahaan baa loogu xidha oo waxaa laga fahmayaa inay shardi u tahay maadaama laydhi horteed sameeya axaadiistuna waaba tasriixisa inaan la aqbalaynin haddaan la tahaaro qaadanin salaada haddaba biyihii uu ku weysaysanayay hadduu waayo biyihii si kale ku heli maayo inuu iibsado mooyaane lacagtuu ku iibsanayana waa haystaa qiimaha biyaha la siiyo oo aan lagaga qaali lagaga dhigin oo lagaga badin buu ku helayaa inuu iibsado waxaa laasimsanaya amarkii tahaaro la amray culamada qaarkood taasoo kale ay ka cabiraan oo waxay yidhahdaan tan ku saabsan tahaarada lafteedii amar gaaray leedahay laakiin biyihii soo iibsada amar gaara male biyihii soo ibsada aa ku weysaysan lahaydeen haddaad si kale ku weydaan amar gaaroo ku soo arooray ma jiro marka tamhiilka tahaarada asalkeeda la tusaalaynayo salaadda loo tusaalaynayo waxaa ka fiican amarka tahaaro la amray in laga daliishado haddaanu biyuhu ku tahaaro qaadanayay si kale u helaynin inuu iibsado mooyaane inuu soo ibsado ay ka fiican tahay amarka salaad la amraa laasimsanaya tahaaro in lala yimaado iyadoo tahaaradu deliil kale leedahay in laga deliishadaa ka fiican amarka tahaaro la amraa wuxuu laasimsanayaa haddaad biyihii si kale ku weydo aad ku tahaaro qaadanaysa inaad soo iibsato haddaad iib ku helayso waxaad ku iibsanaysana haysato tusaale labaad cawradii in la asturo marka salaada la tukanaayo adiladaa kuu sheegaysa khuduu ziinatakum cinda kulli masjid haddaba dharku cawrada ku asturayay hadduu ruuxu si kale u waayo inuu iibsado mooyaane si kaleba waa u waayo wuxuu ku iibsanayena waa haystaa waajib waxa ku noqonaya inuu iibsado oo wujuubka ma deliil gaaraa ku tusiiyey aayad qur'aan oo sheegaysa soo iibsada maryaha cawrada ku asturaysaan miyay jirtaa aayad saa sheegaysa ama xadiis sheegaya maya waa min qabiili dalaalati aliltizaa labadaa tusaale oo kale ay culammadu u tusaaleeyaan bacdu ahlicilmi oo ay yidhaahdeen tamsiilka tahaaro laga tusaalaynayo oo salaad loo tusaalaynayo waxaa ka fiican in waxa weeye loo tusaaleeyo ashyaada adilada naska aan lahayn baa ka fiican shaygu waajib waajib mustaqira ama muطlaqi wuxuu ku xidhan yahay fulintiisu saasa iyaduna waajib u noqonaysa laakiin waajibkii aan ruuxa ku istiqraarin waa ka muqayadka culammadu ka cabireen inuu isagu wuxuu wujuubkaasi ku sugnaan lahaa inuu isagu la yimaadaa mid waajib ku a ah maaha waayo waa itmaamu lilwujuub laa itmaamu lilwaajib wa aatu zakaa wa amar laakiin ciddii shuruuddii zakadu ay ku waajibaysay ila dadka kuma wada waajibtee ee ay ku sugnaatay ayaa amarkani ku dhacaya qofkii kale aan xoole haysanin saka goysa dee waajib kuma aha zake inuu bixiyo lama odhanayo ilaaba ilaa si aad waajibkaa u fuliso waa inaad xasilisaay oo la timaadaa xoole saka goysa waana inaad haysaa xataa yaxuula calayhi alxawl lagu odhan maayo waayo ashyaadaasi waa itmaamu lilwujuub laa itmaamu lilwaajib isticmaalu siiqati alamri fii gayri macnaaha alasliyi siiqada amar isticmaalka loo isticmaalay macnaheedii asliga ahaa macno aan ahayn ba halkana lagaga hadlayaa qad tukhraju waa dhacdaa in la bixiyo siiqatulamri siiqada amar can macnaaha alasliyi macnaheedii asliga ahaa laga saaro ilaa macaanin loo saaro macnayaal macnayaashaasoo turshidu ilayha ay kugu hanuuninayso oo kuu tilmaamayso alqaraa'inu amaaraadku wa min daalika waxaa ka mid ahaaday macaanidaas maa yaأtii ashyaada iman doona kow lilibaaxa siiqadii amar waxay u soo aroortaa bannayn milu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah uu yidhi kuluu cuna washrabuu cabba kuluu washrabuu min risqi illaah amarkaa waxaa looga jeedaa lilibaaxa wlitahdiidi laba welitahdiidi hanjabaadna waa u soo arooraa milu qowlihi tacaala icmaluu maa shi'tum sameeya waxaad doontaan innahu bima tacmaluuna basiir waxaa looga jeedaa hanjabaad baa loo jeedaa waa gooddi iyo hanjabaad tahdiid baa laga tilmaamaya in loo bannaynaayo ama loo sunnaynaayo ma aha oo laleeyahay waxaad doontaanba waa idiin bannaan tahay muraadku sidaa ma aha icmaluu maa shi'tum wuxuu u dhacayaa hanjabaad buu u dhacaya maxaa lagu garanayaa inuu hanjabaad u dhacaayo qariinadaa lagu garanaya innahu bima tacmaluuna basiir ayaa ka dambaysa oo ayadda lagu khatima waxaad samaysaan ilaahay waa u arag badan yahay macnuu wuxuu u dhacayaa waxaad samaysaanba waa idinka jazaynaya waa idinka abaalmarinaya macnahaasaa ka laazimaya faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur yani waxaa looga jeedaa waa tahdiid falyakfurta yani markaa tahdiid baa looga jeedaa waa loo hanjabaya ina actadna lilظaalimiina naara saddex walilimtinaani manna sheegad bay u dhacdaa milu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah u yidhi kuluu min طayibaati ma razaqnaakum kuluu cuna min طayibaati maa kii wanaagyaalkiisa wax ka mida cuna razaqnaakum aan idinku arsaaqnay yani nuskhada waxaa ku dhacay kuluu mima razaqnaakum laakiin waxaan filayaa siiqadaas inaynay qur'aanka ku sugnayn waxa marka ay tahay kuluu min طayibaati ma razaqnaakum yani marka طayibaat baa ka dhacay kuluu mima razaqakum allahna waa soo aroortay marka kuluu cuna min ayibaati ma razaqnaakum kii wanaagyaalkiisa wax ka mida razaqnaakum aan idinku arsaaqnay waxaa looga jeedaa manna sheegad ama tar sheegad baa looga jeedaa lilimtinaan yani ilaahay manno sheeganaayo ayuu sidaa u yidhi khaaliqu inuu manno sheegtaana waa shay marka waxa weye wanaagsan oo markaa jaa'is u ah afar walilikraami sharfisna waa u soo arooraa milu qowlihi tacaala sida hadalkiisu allah u yidhi udkhuluuha bisalaamin aaminiin udkhuluuhaa gala bisalaamin nabadgelyo xaalaa ku dheehantihiin markaa gala ama bisalaamin salaamis xaalaa ku dheehantihiin laydin salaamay gala aaminiina xaalaa nabad qabtaan gala marka waxaa looga jeedaa ikraam baa looga jeedaa la sharfaayo welitacjiizi cajsi gelin buu u soo arooraa mislu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisoo allah uu yidhi faatuu bisuuratin min milih yacnii la kaalaya suurad min milihi suwarka qur'aanka la mida markaa la kaalay cajsigelin la cajsigelinayay u soo aroorta in kuntum saadiqiin marka waa lagu cajsi gelinaya oo waxaa la caddaynaya inaynay la iman karin yani qur'aanka suuradihiisa suurad la mida walitaswiyati simis buu u soo arooraa siiqada amar milu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah u yidhi fasbiruu sabra aw laa tasbiruu ama ha sabrina sawaaun calaykum waxaa looga jeedaa taswiyo sida sawaaun ba looga daba keenay walixtiqaari toddoba walixtiqaari xaqiris buu u soo arooraa cid la xaqiraayo milu qowlihi tacaala alquu maa antum mulquun tuura oo rida maa antum kii a idinku ahaateen mulquuna qaar tuuraaya aahaateenkaa tuurayseen tuura waxaa looga jeedaa xaqiris baa looga jeedaa lama markaa sheegin waxa la tuuraayo yasid baa looga jeedaa la yasayo oo la xaqirayo waxay markaa tuurayaan mm. laba ruuxoo wada hadlaya oo yani xoogaa isu yaro cadhaysan dabeedna war waxaad odhanayso dheh yani nowcan ma waa dee hadalkiisa markaysagaa hoos buu yaro dhigaya markuu leey waxaad odhanayso dheh ya sideed walilmashhuurati wuxuu u yimaaddaa shawris ama tashi buu u yimaaddaa mislu qowlihi tacaala fandur isagoo ilaahay ka xikaayoonayo yani mislu qowlihi tacaala hadalladan markaa waxa weeye waxyaalaha qaarkood ashyaada qaarkood cala sabiil xikaayu rabbi u yidhi oo maa antum mulquun dee nebi muusaa yidhi laakiin mashaayikhdu waxay yidhahdeen milu qowlihi tacaala qowlullaahi waa tahay laakiin calaa sabiili xikaayu allah u yidhiyo dee hadalkii markaa nebi muuseu allah soo naqliyey markaa laba siiqaa lagu sheegaayo mar waxaa loogu sheegaa in lagu qaydo xikaayo oo la yidhahda milu qowlihi tacaala xikaayatan can kada isagoo hadalkii muuse ka xikaayoonayoo kaluu ilaahay saa yidhi taa waa la yidhahdaa in waxa weeye aan la raacine yacni siyaaqiyo xaalkaa laga garanaya inay xikaayo ku saabsanayde in la yidhaahdo allah saasuu yidhi taasna waxa iyaduna waa dhacda markaa mashaayikhdu waxay ku socdeen ta dambay ku socdeen labada siiqabana culammadu waa isticmaalaan walilmashhuurati tashina waa u soo arooraa nooca siddeedaad walilmashhuurati tashina waa u soo arooraa mislu qowlihi tacaala sida hadalkiisii ilaahay uu yidhi oo kale weeye uu ka yidhi isagoo ka xikaayoonaya ibraahim fandur maadaa tara bal hadda eeg maadaa tara maxay baad markaa ra'yeenaysaa waxaa kuu muuqdaad ra'yeenaysaa waa maxay ismaaciilow macnuhu saasuu dhacay oo ibraahim inankiisuu yani tala weydiinaya ya taradudna kagama jiro amarka ilaahay inuu fuliyo wuxuuse uga jeedaa inuu waxa weeye eego bal casmigiisa iyo niyadiisa iyo yani markaa taa inuu eego ayuu uga dan sagaal walictibaari fakeraad cibro qaadasho ayuu u soo arooraa mislu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah uu yidhi unduruu ilaa amarihi ida amara induruu eega ilaa amarihim midhihiisa eega idaa asmara markuu midheeyo bal midhihiisa markaa eegoo ka fekera oo ku cibro qaataa laga tilmaamaya waa tafakur iyo ictibaar baa la amraya toban weliducaa'i duca wa loo isticmaalaa siiqadan milu qawlih sida hadalkiisu markaa uu allah yidhi isagoo ka xikaayoonaya hadalkii nebi nuux rabbi ikfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'minan walilmu'miniina waalmu'minaat marka waa ducaa koob iyo toban walililtimaasi alabna waa u soo aroora alab cid musaawiya wax laga dalbaayo waa alab khafiifa codsi milu qawlika waa sida hadalkaaga aad ku tidhaahdo lizamiilika saaxiibka aad ku tidhaahdo naawilni alqalama ii dhiib qalinka ilaa hayri dalika min almacaani almutanawica yacnii loo idaafeeyo ama u idaafee ilaa hayri dalika taas waxaan ahaynoo min almacaanii ka mida macnayaasha almutanawicati kala duwan macnayaal badan bay culammadu sheegeen macaanidaa waxaa lagu garanayaa mid walba qariinadiiyo amaaradaa lagu garanaya culammada qaarkood way badiyeenoo waxay gaadhsiiyeen soddon macno in ka badan hadda koob iyo toban bay mashaayikhdu inoo qoreen laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay gaadhsiiyeen soddon macno in ka badan bay gaadhsiiyeen macaaniday markaa taxeena sheegeen macaanida caankay ka tageenna waxaa ka mida mashaayikhdu nadbigaa ka mid ah in amar sunnanimo looga jeedo ay u soo aroorto waa ka mid fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra sunnanimo waa u soo arooraa wuxuu kaloo u soo arooraa takwiin waa u soo arooraa jirsiin shay la jirsiinayo takwiin maxaa la yidhaahdaa waa aliijaadu bisurca waa shay in si deg dega loo jirsiiyo kun lagu yidhaahdo inamaa amruhu idaa araada shayئan an yaquula lahu kun fayakuunu takwiin waa u soo arooraa ihaano waa u soo arooraa duuquu massa saqar waa lilihaana waa dullayn la dullaynaayo wuxuu u soo arooraa khabar buu u soo arooraa khabarnimo iyadoo looga jeedo oo macno khabar laga tilmaamayo ya asmic bihim wa absir macno khabar baa looga jeedaa waayo siiqadu waa tacajub waxaa la mid a ah, idaa lam tastaxi fasnac maa shiita calaa sabiil khabar baa looga jeedaa bay culammadu yidhaahdeenoo tasnacu maa shita markaa laga tilmaamayaa baa la yidhi wuxuu soo arooraa lilirshaad wuxuu soo arooraa digasho wax lagu diganaayo ya yani ama tahakum fabashirhum bicadaabin aliim ugu bushaaree calaa sabiili tahakum lagu diganaayo ya oo lagu jeesjeesaya markaysa markaa bushaarada loogu magacaabo macaani badan bay culammadu sheegeen calaa kulli xaal macaanidaa kale qariino iyo amaarad baa la socota tahdiid layskagama xambaari karo haddaan qariina la socon macaanida kalena waa saasi leeg laakiin markuu qaraa'intaa iyo amaaraadkaa ku lamaan ka madran yahay waxaa lagu xambaarayaa waajibnimo sida saxiixa ah ee aynu hore u soo caddaynay halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk